bismi illah alxamdu lilah wsalaatu wasalaamu cala rasuuli illahi sala allahu alayhi wasalam asalaamu calaykum waraxmat ullahi tacaala wabarakaatu waa tasjiilaat alxuseyn alislaamiya ama dubista casharadaha diinta alxuseyniya halkanna waxaanu idinku soo gudbinaynaa casharkii afar iyo labaatanaad ee kitaabu nuur lyaqiin waxaana soo jeedinayaa sheekh maxamed sheekh cumar diri bismi illahi araxmaan araxiim alxamdu lilahi rabi alcaalamiin wausali wausalim cala nabiyihi alkariim maxamed bn cabdillaah sala allahu alayhi wacala alihi waasxaabihi wasalama tasliima kasiira hijrat lambiyaa ambiyada iyo qaxoontiga ilaahay daraadii u geli jireen ayay tilmaamaysaa tanina iyada oo markaa siduu maqaalkaba ku xusi doono uu ku muujinayo qofku marka uu diin ilaahay xaqiijinayo inay in badan la gelayso inuu dalkiisa iyo dadkiisaba ka cararo isagoo diinta la baxsanaya taasina rasuulka qura kumay gaar ahayna rususha iyo saalixiintaba arrin lasoo gudboonaan jirtay bahayd sida uu heli karayo qofka akhriya taariikhda qur-aanku uu ka waramayo wuxuu hi wabi lhijra tamat lirasuulina sala allahu calayhi wasalam hijrada sababteeda nebiga waxa u dhamaystirantay sunnatu ikhwaanihi min alambiyaa walaalihiisii ambiyada ahaa sunnadoodii iyo dariiqadii ay mareen buu isaguna maray min qablihi isaga ka hor walaalihii ka horeeyey ambiyada ahaa wadaday mareen buu isna maray famaa min nabiyin minhum nebi kamida ambiyadaa ma jirin ilaa nabatat ilaa nabat bihi bilaadun bilaadu nashatihi fahaajara canhaa ah, waxa uu yihi nebi ambiyada kamidihi ma jirin ilaa haddii uu jiray waxa uu markaa nebigaa isaga ahi ah, ka fakaday ama uu ka tegey bilaada nashatihi wadankii uu ku barbaaray fahaajara canha waa ka qaxay nebi weliba wadankii uu ku barbaaray min ibraahim abil ambiyaa nebi ibraahim laga soo bilaabo aabihii ambiyada wa khaliil illaah ilaahay saaxiibkiisii iyo khaliilkiisii ahaa nebigaa laga soo bilaabo ilaa ciisa kelimat illaahi wa ruuxihi nebi ciise laga soo gaadho oo kelmadii ilaahay ahaa iyo ruuxdii ilaahay maryam ku afuufay inta ka dhaxaysa dib waliba meesha ku barbaaray ilaahay daraaddiibu uga cararay kulluhum dhammaantood calaa cadiimi darajaatihim wa rifcati maqaamihim marka la eego darajadooda oo weyneyd iyo maqaamkooda oo sarreeyay haddana uhiinu waa la ihaanaysto waa la dullaystay macnaa dhib baa laga soo gaarsiiyey min cashaa'irihim xaggii xigtadooda nebi walba dadkii xigtadiisa ahaa ayaa ihaanaysanaya oo dhibaato soo marinaya fa sabaruu way sabrayeen liyakuunuu mihaalan liman ya'ti bacdahum si ay tusaale ugu noqdaan cidda dabadood iman doonta fa sabaruu way sabrayeen ambiyadaasi marka qoladoodu eryaan liyakunuu mihaalan liman ya'tii min bacdihim liman ya'tii bacdahum cidda iyaga dabadood iman doonta si ay tusaale ugu noqdaan min mutabiciihim oo dadka raacaya fi thabaati wasabri cala almakaari marka la eego thabaatka sugnaanshaha iyo sabirka ay ku sabrayaan wixii makaarihee naftu nacayso markaa sababtu waxay ahayd ambiyadaasi dhibkaasi usoo gaadhaya inay tusaale noqdaan oo namaadij filxayaa xagga nolosha tusaale ku ahaayeen ambiyadu diimaha ilaahay uu keenayey waa shay maqala muuqaalka waxa ku bixinayay iyo sida diinta loo fahmayo waaqica looga xaqiijinayo ambiyada oo nebi weliba tusaalu kitaabkiisa ku ahaa marka haddaba dhibka soo gaarayay qaxoontigan ilaahay dartii waxay tusaale ugu ahaayeen dadka iyaga raacaya maadaama daalika fii daacati illaah kol hadday arintaasi tahay ilaahay daraadii ilaahay oo lagu adeecayo fasal misra wa taariikhahaa tumbika can israaiil yacquub wa baniihi fasal misra wa taariikhahaa bal warayso masar iyo taariikhdeedii dib u eeg tumbika waxay ku warami doontaa can israaiil yacquub nebi yacquub iyo wa baniihi inamadiisi nebi yacquub iyo inamadiisii ayaad arki doontaa taariikhdooda annahum haajaruu ilayha masar bay usoo hijroodeen oy usoo qaxeen xiinamaa ra-ow markii ay arkeen min baniihaa tarxiiban bihim inay dadkeedu soo dhaweynayaan xiinamaa ra-ow min baniihaa tarxiiban tarxiiban bihim iyaga oo soo dhaweynaya masar waxay usoo qaxeen markay arkeen soo dhaweynta waa tarki tarxiiban bihim wa tarkihim waxa ay ka tegeen wamaa yacbuduuna iyo wixii ay caabudayeenba ikraaman liyuusuf wa xikmatihi ah, iyaga oo maamuusaya nebi yuusuf iyo xikmadiisi ayay reer masar ka tegeen wixii ay caabudayeen waxay soo dhoweeyeen qolyihii kale ee xaggaa iyo ka yimi ciraaq ama ardu kancaan ka yimid oo markaa yacquub iyo inamadiisii ahaa walamaa madat sinuuna kolkii ay sanado xoogaa ay tegeen nasiya fiiha almasriyuuna tadbiira yuusuf wa fadlihi calayhim waxay ilaaween nimankii masriyiinta ahaa ee masar deganaa nebi yuusuf qorshihiisii wanaagsanaa iyo fadligiiu ku lahaa tadbiira yuusuf wa fadlihi calayhim iyo dheeraadku ku lahaa ilan dheeraadkaasoo ilaahay uu baray oo si wanaagsan dadka uu qorsho ugu sameeyey waa kii qorshaha kaga badbaadiyey dhibaato weyn oo soo gaadhaysay xagga duruufta dhaqaale sida suuratu yuusuf aad ka akrii karayso markii uli ijcalnii calaa khazaain lard inii xafiidun caliim aqoon baan u leeyahay iyo awood be qeybta dhaqaalaha idib ninkii marig ahaa markuu ku yidhi ka hoos shaqaynayay ee loo dhiibay ummadda afar iyo toban sanadood ayaa uu barnaamij u sameeyey sidaa darteed baa dheeraadkaa ay ilaaween waktigii dambe haddana reer reer masar fadahaduu bani israaiila reer banu israaiil bay dhibaato soo gaarsiiyeen wa aaduuhum way dhibeen oo dhibaatay soo gaarsiiyeen kharaja bihim muusa wa haaruun nebi muuse iyo nebi haarunba way baxeen oo waa ka yaaceen haddana liyatamakanuu si ay maaragtay ugu suuro gasho min icdaa illaahi xaqa xaqa ilaahay uu siinayo fii cibaadatihi caabudidda ay caabudayaan xaqa uu ku siinayo macnaheed waxa weye markii hore nabi muuse masriyiinta oo dee faraacinaduna ay kamid ahayn aada buu ula saayilay qorsho fiican buu usameeyey sameeyey barnaamij barnaamijkaa ah aynu aragno diin iyo dunyaa horumar le buu u haddana muddo kadib bay ilaaweeno waa kuu dhaway reer banu israa'iil haddana ilaahay wuxuu u diray nabi muuse iyo nebi haaruun haddana labadaasina waa ka yaaceen markii ay dhibeen waharaba almasiixu calayhi salaam min alyahuud wuxuu isku soo xirayaa nebi waliba siduu qaxoonti u galay ilaahay darti qaxoontigu dee waa kala duwanye midna dadku dollar iyo duunyo doonideed bay qaxoonti u galaan waata iminka inagu badan bee ee caalamul islaam iminka haysataa marna diin iyo dadnimo wanaagsan bay dadku qaxoontiga u galaan markaa tan ambiyada iyo saalixiintu qaxoontigaasi uu dhacayay qaarada ilaa qaarada ay qaxaan dhulkaasi ama ha dhowaado ama ha dheeraado laakiin wuxuu aha mid ilaahay daraadi iyo diin ah waharaba almasiixu calayhi salaam min alyahuud nebi ciisena wuu ka qaxay oo waa ka cararay yahuudda xiinamaa kadabuuhu fa araaduu alfatka bihi markii intay beeniyeen ay dooneen alfadka bihi inay dilaan oo ay waxyeelo ku sameeyaan markii ay dooneen inay gacan saaraan ayaa uu ka baxsaday markaa fadkigu waa kala jebin inay markaa kawkaga siiyaan bay dooneen xataa kaana min dimni tacaaliimihi litalaamiidihi xataa kaana xataa kaana jeero uu ahaa min dimni tacaaliimihi tacaalimtiisii waxaa ku jira waxyaabuhu baraya weeye litalaamidihi talaamiiddiisa iyo ardaydiisa ciise wuxuu barayay duubaa lilmabruudiin min ajli lbiri liana lahum malakuuta asamaawaat uma qaala bacd ifraxuu watahallaluu liana ajrakum cadiimun fi samaawaat fainahum daradu اlanbiyaa aladiina qablakum waxa markaa waa maqaalo uu kasoo qaatay kutubihii hore oo maqaaladii ciise lagu xusay inkastoo dee sanadkeedii halkan aanay wadanoo kutubtaa hore aanay sanad lahayn ardaydiisa markuu waxbaraya ciise waxa uu ku yihi duuba lilmadruudiin waxa geed janno iyo janno leh lilmadruudiina kuwa la eriyey min ajli اlbir samafal ay sameeyeen daraadii lagu eriyey qofka akhlaaq iyo qiyam wanaagsan uu sameeyey lagu eriyey kaasaa geed janno leh lianna lahum waxaa usugnaaday malakuuta samaawaat samooyinka malakuutkiisa macnaha waxay milkiyaano xagga sare ku sugan de jannadaba ilaahay xagga sare inay ku sugan tahay ayaa maaragtay qur-aanku uu sheegay wafi samaa rizqukum maa tuucaduun ifraxuu farxa buu markaa haddana yihi ciise watahallaluu wejigiinu ha iftiimo lianna ajrakum cadiim abaalmarintaa leedihiin waa weyn tahay haddaa ardaydii xaqa tihiin fi samaawaati ajriga ku leedihiin baa weyn fa inahum kuwan idinka idin eriyey daradu lambiyaaa aladiina qablakum ambiyadii idinka horreeyba way eriyeen marka maqaaladaa ciise wuxuu soo naqilayaa inuu dhiiri gelinayo ilaahay daraadii qofka haddii loo eriyo iska xejisto ajrina ilaahay weydiisto halkaa waxaad ka arkaysaa hijradu inaanay nebigun ku gooni ahayn ambiyadaas oo dhan mid walba ilaahay daraaddii loo eryayay waayo marka hore arrinku wuxuu ka bilaabmayaa arinka dhex maraya xaq ahlulxaqa iyo ahlulbaatilka hadal buu ka bilaabmaya xaqii marka lasoo jeediyo kuwan kale way diidayaan dabeedna arrinku sidaa uu hadalka u taagan yahay buu gacan tegaya inta faraha badanna gacanta waxaa bilaabaya dadkan aan miiska wadahadalka iyo xujada iyo dooda aan daliil ku haynin markay xagga ay taaldara kaga dhacdo ayay isku dayayaan inay ku kabaan xoog xoog marka xoogaasay bilaabayaan taasi aadma keenayso qofkii hadduu itaal daran yahayna inuu qaxo u cararo hadduu awood leeyahayna inuu jihaado ayay keenaysaa laakiin iskeedaba laba kolleyba ah, kala mabdahi e, way ishuran yihiin inay kolley iswaajahaan dood iyo dagaal bay isku waajahaan waa ishuran yihiin sidaasaa suuradaha makigaana ilaahay uu nagu barayaa taariikhda marka hore ilaahay waxau ihi haddii aada akrido suuratu naxli aakhirkeeda waman axsanu qowla miman dacaa ila allahi wacamila saalixan waqaala inanii min almuslimiin waa dacwadii oo ilaahay uu ku dhiirigeliyey walaa tastawi lxasanatu wala saya idfac bilati hiya axsan waa haddana iyadiioo qofkii dhibkii uu kusoo gaadsiiyey loo sabra haddii arintu sii adkaatana wain caaqabtum facaaqibuu bimili maa cuqibtum bih markaana waa ciqaab baa la sheegay iyo dagaal manaa waa arrintiibaa gacan tagtay wasali qura xalat biha niqmat llaahi likufri ahliha ka diyaari nuub wacaad wathamuud tumbika can muhaajarati alambiyaai minha qabla xuluuli niqma waxa uu ku yihi sali qura bal hadda magaalooyinkii warayso magaalooyinkaasoo xalat biha niqmat ullah ilaahay ciqaabkiisuu ku habsaday nicmo iyo niqma iska horjeeda nicmaduna waa khayrka niqmaduna waa sharka balaayada iyo barkhada marka nicmada ilaahay niqmada ilaahay oo musiibada ilaahay haddaba magaalooyinkii ay ku dhacday warayso waxay ugu dhacday likufri ahliha dadkii deganaabaa gaalo ahaa ka diyaari luut wa caad wa thamuud sida reer luud iyo reer caad iyo reer thamuudba guryahooda ay ahaayeen macnaha qolo waliba halkii ay ku noolaan jirta qolana xaggaa iyo sham bay ku noolaan jireen qorana xaggan iyo yaman bal haddii aada kuwa wareysato deegaamadoodii oo taariikhdoodii iyo dhulkii aada marmarto tumbika waxay kaaga warami doontaa can muhaajarati alambiyaai minha si ambiyadu uga haajireen ay uga yaaceen qabla xuluuli niqma intaanay balaayadu ku degin ka hor nebi weliba wuu ka baxayay qur-aankuna dee aada buu qisaskaa uga waramaa laqad kaana fii qasasihim cibrat liuli lalbaab ilaahay baa waxa uu leeyahay suuratu yuusuf qisadooda waxaa ku sugan cashar wax lagu qaato ummadahaa siduu ilaahay u galay marka qisaskaa la xusaya had iyo jeer waa muraayada wixii tegey ee aynu ku fahmayno waaqica iyo sidaynu u noolaanayno taa laftigeeda haddii aada waraysatay iyo siduu nebi waliba uga cararayay waad yaabi oo qisaskaa markaad u dhabagasho falaa qaraabata haddaba la ma leh wax lala yaabo maaha an haajara calayhi salaatu wasalaam nebigu inuu isaguna ka qaxay min bilaadin inuu wadan ka qaxay waa maka manacahu ahluha dadkii deganaa ay u diideen min tatmiimi maa araadahu allahu subxaanahu wa tacaala wixii ilaahay uu doono diin ah inuu dhammaystiruu dad gaarsiiyo markii ay diideen dalkaa uu iskaga tegay nebiguna sunaة اllahi fi اladiina khalow min qabl walan tajida lisunati اllahi tabdiila sunaة allah waa jid ilaahay uu furay oo dadku mareen jidkaasoo fi ladiina khalow kuwii tegey min qablu idinka ka hor kuwii tegey jidkii ay mareen baa nebigana la mariyey walan tajida heli maysid lisunati illaahi ilaahay jidkiisa iyo wadadiisa iyo dariiqa hore u furmay iyo dhaqankiisoo jireenka ahaa sooyaalkii taariikhda tabdiilan wax dooriye heli mayse marka halkaasi maqaalkaa wuxuu ku xusay nebigu wuu hijrooday kow hijradiisaasi kumay gooni ahayn waxa uu kaga dayday walaalihii ka horeeyey ila ilaahay baa yidhi fabihudaahum iqtadi hanuunka ambiyadaa ku dayo marka tallaabooyinkii wanaagsan ay qaadeen isaguna wuu qaadaya acmaalu maka waxa uu halkana ku xusaya camaladii balmaka laga qabanayay waaya iyo mark intii aanu nabigu tegin calayhi salaatu wasalaam taasuu xusaya haadaa welinubayina laka marka haadaa inta badan markay waawi ka daba dhacdo waawdaasi waawil istinaas bay noqotaa hadalka lagu bilaabanayo haadaana wixii horeeyey ayay soo afjartaa faslu khitaab baanay culimada qaarkood ku tilmaamaan haadaa waqad qaala fulaan kada marka lagu leeyahy macnaheed waxa wey ifham haadaa intaa fahan oo qaado war kalaa bilaabmaye welinubayina laka si aanu kugu cadayna mujmala maa dacaa ilayhi rasuulu sala allahu calayhi wasalam wuxuu nabigu ugu yeedhay dadka mujmalkiisa duubduub ahaan bimaka markuu maka joogay min usuuli diin oo usuusha diinta ah usuusha diinta si mujmal ah oo duuduub haddaan kugu sheego waa tan soo socda wadaalika amraani waa laba arrimood laba arrimood ayaa si guud ahaaneed nebigu dadka ugu baaqayey markuu maka joogay alawal ka hore waxa weeye alictiqaad biwaxdaaniyat illaah wa an laa yushraka macahu fi lcibaadati kayruhu sawaءn kana dalika alkayru sanama waka ka horeeya waxa weye alictiqaad in la aamino biwaxdaaniyati illaah ilaahay keli noqoshadiisa macnaha inuu isagu yahay rabbiga caalamkan abuuray sifooyinkiisa la gaar yahay isagu sharciga uu leeyaha addoomaha uu jidaynayo isaga la caabudayo kelidii waxdaaniyadiisa ta u horeysu dadka ugu baaqaya wey wa anlaa yushraka macahu iyo inaan lala caabudin oo lala wadaajinin fi lcibaadati kayru cibaadada wax kale arintaasi aada buu ayay rususoo dhami sida qur-aanku ka waramayo shaygay ku bilaabayeen buu ahaa sawaan waxa isku mida ah, kaana dalika alkayru sanaman waxaa lala caabudayo ilaahay la diiday hadduu doono sanam ha noqdo kamaa yafcalu mushrikuu maka siday nimankii mushrikiintii maka samaynayeen aw amase aban ama aabba ha noqdo aw zawjatan ama xaas ha noqdo aw bintan ama inan ha noqdo kamaa caleyhi bacdu dawaa'if lukhra ka nasaara sida ay ahaayeen kooxaha kale sida kristanka oo kale qaarkood aabbay caabudaan qaarkood zawjay caabudaan qaarkood bintay caabudaan walaa taquluu halaatha se qur-aanku uu leeyahay saddexda iska daaya ama thaalithu thalaatha ciisa saddex saddexeeya oo maaragtay arrimaha saddexdaah ee aabo ciisa leeyahay wuxuu leeyahay hhooyo iyo isagaa ilaahnimada qeyblah iyo waxyaabahaasay sheegsheegi jireen taa laftigeedu waa wax loo diideynay si ay ilaahay u barbargeliyaan walowla alictiqaadu biwaxdaaniyat illaah haddaba haddii aanu jirin ilaahay waaxidnimadiisao keligii la aamino maa kullifa ah, maa kallafa axadu nafsahu takaaliifa alxayaa qofna naftiisa ma saareen waxyaabaha xilka ah ee nolosha saaran min aadaabi alakhlaaq akhlaaqda wanaagsan bal kaana yasiiru waxa uu ku socon lahaa fii maa ta'muruhu bihi nafsuhu waxa naftiisu ay farayso min shahawaatiha oo rabitaankeeda ah wamaladaatiha iyo waxyaabaha ay naftu iska macaansanayso maadaama dalika arinkaasi uu noqday khaafiyan can innaas dadka midka qarsoon aneedu waxa uu halkaa ku tilmaamayaa diin la-aan ayaan dadnima jirin akhlaaq wanaagsani jirin qofkuna naftiisa rabitaankeeda iyo waxa uu macaansanayso ayuunbuu iska raaci lahaa waxelihiina maba saarnaadeen haddaanu jirin ictiqaadkaasi lowla alictiqaadu biwaxdaaniyat illaah maa kalafa axadu nafsahu takaaliif alxayaa ilaahay waxdaaniyadiisaasoo la aaminsan yahay haddii aanay jirin qofna naftiisa xilmo fuuleen sidaynu arkayno imikaba dee dad waxaa jira sheegta inay ka gaaloobeen ama ay ka xoroobeen diin iyo ilaahayba dadnimadoodu noocaytee waynaga aragnay oo qofka waxa xidhayaaba waa aada buu u yaryahay wax xirayaaba ma jiraba haddaba tawxiidkaa nabigu waa ugu horeyn asalka u horeeyu dadka ugu baaqayay buu ahaa calayhi salaatu wasalaam rusushuna sidaasay dhammaantood walahay mid waliba waxa uu leeyahy an icbud allah ilaahay keligii caabuda buu mid waliba leeyahy athaani arinta labaad ee ugu baaqaya waxayd alictiqaad bilbacfi waannushuur dadku inay bacfiga aaminaan bacfiga nushuurku waa soo bixidda aakhiro wa ana hunaaka yawman haaniya lilinsaan maalin labaad inuu qofku leeyahay wa ana hunaaka yowma haaniya lilinsaan qofka bani aadamkii maalin labaad inuu leeyahay adduunyadu waa maalin waayo macno gaar iyo muuqaal gaar iyo camal gaaray leedahay qiyaamuhuna waa maalin gaara waa maalinka maalmaha u dambeeya maalinka lasoo gebagabayn doono weeye abaalmarintii camalkii adduunyada yujaazaa fiihi qofka waxaa lagu abaalinayaa calaa maa sanacahu fi dunya adduunyada wixii uu sameeyey baa lagu abaalin in khayra fa khayrun wa in shara fa sharun hadduu khayr ahaa khayr buu leeyahay hadduu shar ahaana shar buu leeyahay taasina waa arrin ay tahay inaan rumayno oo iskeedaba waxa isdaba socda ood busuusteenu isdaba gelisaa ilaahay rumayntiisiyo aakhira rumaynteeda si gaara weliba laqad kaana lakum fii rasuuli illaahi uswatun xasana liman kaana yarju llaha walyowma alaakhira liman kaana yarju llaha walyowma alaakhira maalin kudeesho wanaagsan baa nebiga idinku sugan waxay kudeeshadaasi ugu sugan tahay qofka rumaysan ilaahay iyo aakhiro inaguna marka qofka aada loo abhinayo waxaa la idhaahdaa war ilaahay iyo aakhiro war ilaahay miyaanad ka cabsanay war aakhiro miyaanad kaa dambayn dadka laftigooda waa dad muslimiin ah, hadalada kasoo baxbaxaya war aakhiro war aakhiraa kaa dambaysa aakhiraa kaa horeysa ayay dadku idhahdaan macnaheed waxa weeyaan qofku qofku ilaahay rumaysan yahay aakhirana uu ku talagalsan yahay inuu ilaahay ishortaagi doono turaalaa jira waxbuu turanayaa wuu isxisaabinayaa xumaantu ku tallaabsan lahaa wuxuu odhanaya sow kaama dambayso waajibku ka tegi laha wuxuu ohanaya sow lagu weydiin maayo marka aakhiro inay qalbiga ka baxdo iimaankii waa inuu qeyb weyni duntay wey labada arimood waa laba arimoodu aada nebigu bilowgiiba dadka ugu baraarujin jiray wa calaa haadayni alamreyni labadaa arimood ilaahay oo la rumeeyo aakhiro oo la rumeeyo jaaa a haalibu alaaya lmakiya aayadaha makiga ah oo dhani intooda badan mawduucaasay ka hadlayaan aakhiro iyo muuqaalka ay leedahay janno iyo naarba iyo xisaab iyo ilaahay iyo xaqiisa labadaasay suuradaha makiga aada uga waramaan iyo aayadaha maka kusoo degeen faqalamaa naraa suuratan min suwari maka way yar tahay suuradaha maka mid kamida inaynu aragno ilaa mashxuunatan waxay ka buuxdaa mashxuuna afulku lmashxuun waxa ay ka buuxdaa bilistidlaali calayhima labadaa inuu daliil keeno ilaahay bilistidlaali calayhima labadaasuu daliil rabbi u keenaya awoodda ilaahay towxiidkiisa xaqa uu leeyahay iyo arinka aakhiro wa tawbiikhi man tarakahumaa cidda rumaynta ilaahay iyo rumaynta aakhire iska ilowdana canaan baa ilahay dusha ka saaraya hanjabaad ayay u yaboohayaan suuradaas suuradula soo kala bixisaba markiiba xaqa ilaahay bay soo dhufanaysaa iyo ullahi waxda markiiba aakhiro ayaad arkaysaa suuradaha had iyo jeer makiga ah wakulu dalika biasaalida ta'khudu bilcaqli wabibaraahin laa taxtaaju lifalsafati aladiina yashqaluuna anfusahum bima laa daaila taxta wakulu daalika intaa qur-aanku uu sheega oo dhami biasaaliib habab kala duwan buu qur-aanku u sheegaa hababkaasoo ta'khudu bilcaqli caqliga dhufanaysa oo caqliga la tegeysa oo caqliga qancinaysa oo jahaynaysa ila caqliga yar waa miskiino haddaanu cilmi helin uu halaabaa marka aayaadkaasi waa cilmi wanaagsan oo caqligii usluub fiican u qancinaysa diintu waa diin lcaqli waa diin lfidra caqliga saliimka ah iyo sharciga saxiixaah isma seegaana way iswaafaqaan baa laydhaha sidaa daraaddeed baa in badan nebigu wuxuu ku islaamin jiray caleyhi salaatu wasalaam nimankiiba ka joogay intuu soo ururiyo inuu qur-aanka ku dul akriyo iyagoo af carbeedkana aada u garanayay aayaadka iyo sida ay u hadlayaan iyo balaaqadooda iyo eh, marka ay dhegeystaan ayaa dabeed qaar badan ay islaami jireen waa kii jubayr ibni mudcim lahaa isagoo gaala waxaan dhegeystay suuratu duur iyaduu nebigu akhriyayo maqrib ku akhriyayo fakaada qalbii yatiir wuxuu qalbigaygu u dhowaaday inuu duulaba sababna waa markaa aayaadku akriya waxay am khuliquu min kayri shayin am hum khaaliquun am khalaqu samaawaati waalarda bal laa yuuqinuun aayaadkaa su-aalaha midhan ilaahay uu soo dhigayo suuratu duur am khuliquu min kayri shayin ma iyaga ma waxa la abuuray ilaah la-aan iyadoo la ogsoon yahay waxba la-aan inaanay waxba keenin am khuliquu min kayri shayin am hum lkhaaliquun mise iyagaaba abuurayaala am khalaqu samaawaati walard mise caalamkan iyaga abuuray cirka iyo dhulka dee su-aalahaasoo jawaabahoodii aanay haa oran karin mayadiina aanay kasoo baxayn ay ku adagtay asiladaas aada ba ii saameeyeen buu ahaa sidaa daraadeed baa ilaahay uu odhanayay nabiga caleyhi salaatu wasalaam markuu la hadlay gaalada qur-aanka ha dhegeystaana daaweyna xadun min almushrikiina istajaaraka faajiru xataa yasmaca kalaam allah midiye kamid midi ah, hadduu magan kugu yimaado isagoo diin dhegeysanaya udaa ha dhegeysto qur-aanka waa intuu caqligiisa qanciyaa marka saasay ahayd oo qur-aanku aada buu labadaa uga buuxay suuradaha makigaas wa bidaraahiim daraahiimtu waa xujooyin iyo daliilo daliiladaasina waxay ka buuxaan suuradaha gaagaaban iyo aayadaha gaagaaban xujooyinkaasoo laa taxtaaju aanad u baahanaynin lifalsafati aladiina kuwii falsafadooda aanad u baahanaynin yashqaluuna anfusahum naftooda ku mashquuliya bimaa laa daa'ila taxta waxaanay hoostiisa faa'iidaba ku jirin in badan baa faylasuufyadu dadka iyo naftoodaba ay ku mashquuliyaan falsafadaan faa'iida lahayn daailku waxa weye faciido bima laa daaila taxt waxaan faa'iidaba lahayn falsafadan faa'iido lahayn ayay dadka ku mashquuliyaan nimanka had iyo jeer falaasifada marka uma baahanaysid kol haddaad qur-aanka hayso taasoo mimaa yadiicu lwaqta sudan waqtiga qofka ka luminaya sudan isagoo macno daro ah sudan waa macno la-aan wey wanazla calaa rasuuli illaahi sala allahu calayhi wasalam bimakata min alqur'aani mucdamu nabiga waxaa kusoo degay markuu maka joogay qur-aanka mucdamu intiisa badan wa huwa maa cadaa waa wixii kasoo hadhay halaathan wa cishriina suuratan saddex iyo labaatan suuradood wixii kasoo hadhayba nebiga waxay kusoo degeen intuu maka joogay boqol iyo afar iyo tobanka suuradood waxaad ka jaraysaa saddex iyo labaatan suuradood saddex iyo labaatanka inta aan ahaynba waa wada maki waa wada maki weeye koob iyo sagaashankaa suuradoodba maka ayay kusoo degeen marka waxaad arkaysaa suuraduhu inay u badan yihiin xagga maka waktigaa qancinta iyo waxa badnayd ilaahay subxaana dadka qancinaya uu maaragtay qalbigooda aada uga dhaadhicinayo suuradii buu tiriyey markaa madiine kusoo degay wahiya albaqara alcimraan alnisaa almaa-ida alanfaal altawba alxaj annuur alaxzaab alqitaal alfatx alxujuraat alxadiid almujaadala alxashr almumtaxina الصف الجمعة المنافقون التغابن الطلاق التحريم النصر سورة نصر وإذا جاء هذه كلها مدنية انت هو مدني وباقي القرآن مكي qur-aanka inta soo hadhayna waa wada maki marka halkaa waxaad arkaysaa in culayska xaggaa loo badiyey walamaa nazala calayhi salaam biquba haddaba intii maka iyo camaladii maka soo dhaafnay markuu nebigu soo degay quba masjidu quba waaya nazala calaa shaykhi bani camrin qoladaa reer banu camr odaygoodiibuu ku degay kalhuum ibnu lhadmi magacaasaa la odhan jiray intaanu nebiguba madiine u hijroonin ayuu islaamay waxaanu diyaariyey intaanu nebiguba soo gelin madiine afar cisho ka hor ayuu sii sallaxay gurigiisa iyo aaggaas dhan nin heelan buu ahaa wa kaana yajlisu linnaasi dadka ayuu u fadhiisan jiray wayataxadathu lahum waa la sheekaysan jiray fii beyti sacd bnu khaysama ah. sacd bnu khaysama gurigiisa ayuu nebigu calayhi salaatu wasalaam fadhiisan jiray kolkaasuu halkaa dadka wixii ay u baahan yihiin iyo xaqa ugu sheegi jiray liannahu kaana caziban ninkaasi waxa uu ahaa cusaab buu ahaayo dee muu lahayn waxaasoo gurigiisa janis lahaa wa nazala abubakrin abuubakarna wuxuu degay bisanax waa maxila ah bilmadiina ah, isaguna xagga madiina uu yaro horu marayo dee isaguna waa wasiirkiisii koobaade dacwadda qeyb buu gaadhsiinayaa dadka wuxuu ku degay calaa khaarija binti zayd min bani alxaarif min bani alkhasraj ninkaasu isagu ayuu ku degay abuubakarna oo markaa waxaad arkaysaa rasuulku sala allahu calayhi wasalam xoogaa niyaabo adigu siiyey abubakar oo yihi magaalada madiine adugu sii gal ah, markaa ee xoogaabay isu jiraan iminka magaaladu way iska gaadhay quba madiini laakiin berigaa hore meel koono ah ayuu ahaayo xoogaa dhowr kilomitr bu xagan kasoo xiga hawdka sidaasay isu feeraariyeen nabiga caleyhi salaatu wasalaam iyo abubakar midiba halkaasu ku degay taasoo runtii tilmaamaysa inuu munaasabada eegay rasuulku sala allahu calay wasalam iyo dacwadda iyo khayrka inay labadooda midiba halkiisa ka gaadhsiiyo masjidu quba masjidka la yidhaahdo masjidu quba ayuu xoogaa yaro kooban taariikhdiisa ka xusaya masjidu quba masjidu quba taariikhdiisii weeye masjidkaasoo runtii dee qur-aankana sida ilaahay uu ku xusay suuradda la yidhaahdo suuratu tawba ay taariikhdiisa ka warantay oo lagu fasiro inuu yahay masaajidka aayadaasi ishaaraysa ilahay uli lamasjidun usisa cala taqwa min awali yowmin axaqu an taquuma fiih masaajid maalintii u horreeyay baa lakacabsi lagu asaasay baa habboon inaad ku tukato masjidu biraar ha tegi nebi maxamed o laakiin masjidu quwactay waanu tegi jiray sabti walba nebigu caleyhi salaatu wasalaam isagoo laba ragcadood oo sunaa kusoo tukanaya dhismihiisiibuu ka waramay wuxuuhi wa aqaama rasuulu llahi sala allahu calayhi wasalam biquba layaaliya asasa fiiha masjida quba halkaan eryada quba la yidhaha buu degay habeenadii uu asaasayey ama maalmihii uu masaajkaa dhisayey layaaliya asasa fiiha masjida quba habeenkiiyo maalintu way wada socdaan dabcan marka habeenadiibuu halkaa uhoyday iyo maalmihii uu dhisayey masaajidka alladii wasafahu allahu biannahu masjidun usisa cala taqwa waa masjidka ilaahay uu ku sifeeyey inuu yahay mid lagu dhisay alla kacabsi min awali yowmin maalinkii u horreeyey tafsiirka aayadda qaarkood baa waxay ku fasiraan culimada masaajidka rasuulka inuu yahay qolyaha qaarkoodna waxay kufasiraan masjidka quba inuu yahay labada tafsiirba way jiraan wasallaa calayhi wasallaa fiihi calayhi salaatu wasalaam nebigu wuu ku tukaday masaajidka quba biman macahu ciddii la socotay isagoo wata min alansaar walmuhaajiriin ansaarta iyo muhaajiriintaba isagoo la socda ayuu masjidkaa ku tukaday wahum aaminuuna mutmainuuna way deganaayeen amniga iyo idminaanku waa xasilooni ah, xasilooni ayay lahaayeen amni iyo iimaanba way haysteen wa kaanat ilmasaajidu calaa cahdi rasuuli illaahi sala allahu calayhi wasalam waktigii nabiga masaajidadu waxay ahan fii gaayati min albasaata wasiidnimada meel shay ka taagnaay wasiidnimadu waxa weeye waa kan sii fasiraye qurqurxintan iyo qarashkan badan may lahayne wax iska basiida way ahay marka kaaya meel shishay ka taagnaayeen aada bay isaga basiid ahaayeen wuu sii fasiro waxau laysa fiiha shay shayna ma oolin mimaa ictaadahu bunaatu lmasaajid masaajidada dadka dhisa fi lquruuni alakhiira qarniyadan dambe waxyaabaha ay caadaysteen qurqurxin ah kharash garayn ah adkayn ah waxaas midna ma jirin mima ictaadahu bunaatu lmasaajidi fi lquruuni alakhiira qarniyadan dambe dadka masaajidada dhisa waxa ay caadaysteen oo masaajidka in aada looga shaqeeya may lahaan jirin berigaas ah, waxaa jirta uun tacmiirta inamaa yacmuru masaajid allahi man aamana billahi walyowmi alaakhir ila akhir ilaaya masaajidada waxa camira dadka iimaanlesa sifooyinkooda sa iyo sa iyo saa yihiin tacmiirta ayaa saddex siyood boqota in cilmi lagu cambiro in cibaado lagu cambiro dabcan cilmigiiba waa cibaado une iyo in dhisma lagu cambiro saddexda arimood waxa sii muhiimsan labada hore in cilmi iyo cibaado lagu cambiro marka haddii meeshu meel iska basiira ay tahay oo cilmigii iyo cibaadadii ay kasoo burqanayaan dee xikmadii baa lagu hayaa si kasta oo loo qurxiyo haddaan cilmi iyo cibaado lagu haynin masaajidkii dee dhismihii iyo dugsoonkii iyo quruxdii wax macnaa samayn mayso waa sida masaajidada waktiyada dambe haysata masjid aada looga shaqeeyey oo la qurxiyey oo eesii lagu xidhay oo furaashyo wanaagsan la dhigay oo raaxa leh oo haddana safarkiina uu ku tukanayo wax halqad cilmiyana aan lagu haynin waa nasiib darada haysata waktiyada dambe marka tacmiirtoodiibay haysteen jaamacaday ahaayeen dugsiyoay ahaayeen waxay ahaayeen qasri meel madaxtooye ahoo ummadda laga xukumo jihaadka laga abaabulo xafiisya ah, wax walba u ahaa masjidka lianna rasuula sala allahu calayhi wasalam wa asxaabah nebigii asxaabtiisu lam yakun jullu hamihim hamigooda intiisa weyni mu ahayn ilaa munsarafan litaziini lquluub ah, quluubta in la qurxiyaa unba wa tandiimiha qalbiga wa tandiifiha qalbiga laga nadiifiyo min xadi shaydaan shaydaanka iyo dheeftiisa min xadi shaydaan hamigoodu wuxuu ahaa marka halkaa la iska helayo masaajidada in taziinu lquluub wa tandiifu lquluub qalbiga la qurxiyo oo qalbiga la nadiifiyo oo shaydaanka laga buufiyo iyo cayayaankiisa ujeedadu taasay ahayd ilaa shaydaankii waxa eriyo diinta ilaahay iyo digriga waxa uu ku dhuuntaa labadaa la-aantood qofka uu soo dhexgalaya fa kaana suuru lmasjid masaajidka rasuulka dayrkiisa hoose mu ahayn laa yatajaawazu lqaamata jooga qofkaba ma dhaafay qofku markuu istaago dee mab waa mitir iyo sideetan meelaha inahaa in leeg baabu jooggiisu ahaa qayb qaybtiisa hoose gidaar yaroo noocaasoo dhagaxaan isa saarana wa fawqahu madalla xagga kolena way iska yaro harhaysnaydun yutaqaa bihaa xaru shams kulaylkuunbaa la iskaga yaro ilaalin jira oo tiirarkan geetimireedkana waa la taagtaagay laamaha geetimireedkana dusha laga saar saaray hoostan hoosena dayr yarunbaa la mariyey halkaasaa waxalla waxa aada aragtay qur-aan iyo xadiid iyo xikmad ay kasoo butaacayeen dadkii caalamka u qaaday iftiinkana halkaasay kasoo baxeen sidaa daraaddeed dadku inay dhismo iyo kursi wanaagsan iyo waxaa eh, ku ordaan waxa kasii muhiimsan in horta tayadii waxa la qaadanaya uu jiro taasi aada iyo aada muhiima ah. muhiimadu maaha darafka ee waa madruufka muhiimadu shayga meesha waxa lagu hayo wey meesha wax lagu hayo iyaduna qiimaheeda waktigan aynu joogno leedahay laakiin haddana shayga lagu hayaa sii muhiimsan ah. halkaa waxaynu soo aragnay markii u horeysay rasuulku sala allahu calayh wasalam kambalka madiine degay iyo waxa uu ku bilaabay inuu masjid ahaa halkaa waxaad arkaysaa gundhiga risaaladani waa masaajidada masaajidadu oo ummada dhexdeeda ku bataa wax weyn bay ka taraysaa horukaca diinta waxweyn bay ka taraysaa shaydaanku inuu yaraado waxweyn bay ka taraysaa dhulku inuu iftiimo waxaa kaloo iska arki karaysaa ehm, siduu nabigu caleyhi salaatu wasalaam ugu dadaali jiray dhismaha masaajidada iyo wax walba inay ugu horeynayeen aqaladiisii muu xaasaskii muu dejinin wuxuu ka bilaabay masjidku ka bilaabay marka waa lagama maarmaan bulshada islaamku meel kastay ku nool yihiin town balaanka masaajidada magaalooyinka inay masaajidadu ku qorshaysmaadaan oo afar afar daqiiqo wax ka badan aan loo kala soconin arrintaasi aada bay muhiim u tahay iyadoo mujtamaceennana ay iska tahay runtii wax aada loo fudaydsadoo goobaha masaajidyada loo cayimo ayaaba la iska cunaaba oo dad iska iibsadaan qiimaha masjidkau leeya halkaa kasoo aragnay qiimaha masjidu quba uu leeyahay baynu soo aragnay nabiguna caleyhi salaatu wasalaam waxa uu tilmaamay salaada masjidu quba lagu tukado labada ragcadood lagu tukada inay cumro u isaguna sabti walba waa iman jiro waa ku tukan jiray marka fadliga masaajidkaas aad aragtay halkaas alwusuulu ila almadiina qeybtan labaad waxa weeye magaaladii madiina oo uu gaaray nebigu caleyhi salaatu wasalaam iyo sida uu loogu soo dhoweeyey uma taxawala calayhi asalaatu wasalaam ila almadiina madiine xaggeedu u wareegay intuu qubaa ka guuray markuu dhowr habeen joogay alansaaru muxiituuna bihi ansaartiisii reer ansaareed reer madiina way muxiituuna bihi gaal bay ka hayaan muqalidii suyuufihim seefahoodiibay ku jeenay qaarayin sawirkuu ku siinayaa sida uu ahaa iyaga oo gaadh dab leh ayaa loo soo diyaariyey bal dadkaa eeg kuwii tolkii ahaa ee isku qolada ahaayeen ee adeeradii u ahaana nebiga hubbay la daba yaacayeen ay ku dilayaan kuwan kale carabtaa kale ka fogiya ummadaha halkaa ku noolina markii caqiidadu ay walaalaysay iyaguna hubbay ku difaacayeen qolana hubbay maka kaga soo eriyeen qolana hubbay ku ilaalinayaane ugu dabaal degayaan nebiga ay ku dhoola tusanayaan oo ay ku difaacayaan halkaa waxaad ka arkaysaa walaaltinimada dhabtaha ah inay tahay mabda oo aanay hayn tan nasabka ta hadii tii xaqu aanay la soconin khatarteeday leedahay iyo halaageeda waa laba ummadood oo ummadina masaafada intaa laeg nebiga kasoo dhaweysay ummadina masaafada intaa laeg kasoo eriday waa arrin runtii wax ku qaadasho leh sidaa markaa qur-aankaba ilaahay uu ku xusay inama almu'minuuna ikhwa waa kinimada dhabta ahay waa taa iimaanka wey haddaba wuxuu hi wahuna xadith walaa xaraj goobtan iyada ah xadif waad warami kartaa walaa xaraja dhibna ma jiro can suruuri ahli madiina reer madiina farxadooda sidaa doontaba uga waran fa kaana wuxuu ahaa yowmu taxawulihi ilayhim maalintuu nebigu usoo wareegay reer madiina ee uu ka yimi meesha la yidhaahdo qubaa yowman saciidan lam yarow farixiina lam yurow farixiina bishayin faraxahum birasuuli illaah yowman saciidan maalin aada u wanaagsan buu ahaa lam yurow lama arag farixiina iyagoo farxay bishayin shay ku farxay faraxahum birasuulilah siday nebiga ugu farxeen lama arag wax kale saa ugu farxeen wa kharaja annisaau wasibyaanu walwalaa'id yaquuluuna waxa soo baxay annisaau dumarkii wasibyaanu caruurtii walwalaa'id addoomihii yaquuluuna iyagoo odhanaya muuqaalkii baa kana iyo maqaalkii iyo hadalkay lahaayeen طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داعي أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المضاع طلع البدر علينا bayxiba noo soo baxay ilaa rasuulku waa dayax sala allahu calayhi wasalam caalamkan oo isqabsaday madow iyo godcod ayuu kala kaxeeyey min saniyaati alwadaac karinta la yidhaahdo saniyaat alwadaac ayuu nooga soo baxay wajaba ashukru calayna mahadnaq ilaahay baa nagu waajibay wajaba ashukru calayna waxaa nagu waajibay inaanu ilaahay u maa dacaa lilaahi daaci inta ilaahay xaggiisa qofuu dadka ugu yeedhayo waxaa nagu waajibay ee islaamunuu jiro inaanu ilaahay u ayuha almabcuuthu fiina nebigana laga soo dhex saarayo ji'ta waxaad la timi bilmri lmudaaci amar la aqbalay ayaad la timi kaa guddoomanay marka waxay isku dayayaan muuqaalkii nebiga inay ku sheegeen iftiin inuu yahay in iyaguna inay ku mahadnaqaan ay tahay inay soo dhaweynayaan rasuulka sala allahu calayhi wasalam sala allahu calayhi wasalam aqbalayaan intaasay isku dareen waa ereyo runtii kooban laakiin xigmad iyo manhaj iyo heshiis xambaarsan Eh, saasay ugu farxeen rasuulka sala allahu calayhi wasalam reer madiina halka reer maka ay kasoo eriyeen rasuulka sala allahu calayhi wasalam dadkii waktigaa joogay ee gaalada ahaa wa kaana annaasu yasiiruuna waraaa rasuuliillaah dadku rasuulka ayay daba soconayeen maa bayna maashin wa raakib waxay u qeybsanaayeen mid lugaynaya iyo mid gaadiid fuushan waa la daba gabaara gurdaynayay macnaha waa la daba uugaamayay waa la daba soconaya iyadoo aada loo badan yahay yatanaazacuuna waxay ku doodayeen zimaama naaqatihi hashiisa hogaankeeda zimaama naaqati hashiisa hogaankeeda kullun yuriidu an yakuuna naziila mid waliba wuxuu doonayey inuu dejiyo rasuulka sala allahu calayhi wasalam kullun yuriidu an yakuuna naziila mid waliba wuxuu doonaya inuu naziilkiisa noqdo naziilku waa naazil iyo naziil macnaha waa min baab waa nazala nazala naziil waxa weeyaan kii martida u noqon lahaa inuu nebigu marti u noqdo mid waliba doonayo war aniga war aniga war aniga waxaa halkaa aada ka arkaysaa si asxaabtu u jeclaayeen bilowgiiba rasuulka sala allahu calayhi wasalam waa jiil iyo qarni ilaahay uu u diyaariyey nabiga calayhi salaatu wasalaam oo loogu talagalay inay diinta la hinjiyaan oo ka jeclaa dadkooda iyo dunyadooda intaba awalu jumca jumcadii ugu horeysay iyo halkuu ka ogay iyo siduu u ogay nabigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu uxusayaa jumcada ugu horeysa qiimaha jumcadu ay u leedahay dadka muslimiinta runtii dadka muslimiinta ah oo jumco iyo jamac isugu iman waaya way jabeen sida ay ka markhaati kici karayaan ummadda islaamka ee u qaxay caalamka gaalada marka ay jimco waayeen ay jamac waayeen qofku wuu tol waayaya tol uu garabsado ayuu waayaya bariiska iyo waxa uu cunayo iyo raashinka iyo khudradda macaana uu cunaya wax dhadhana uma samaynayso qofkii qiilo islaama leh leannahu wehelkii dhabtahaabuu waayaya waa meesha ay dadka muslimiinta isku arkaan meesha ay ku kala warqaataan meesha ay isku dareen geliyaan aqoon ku kala kasbadaan waaya wa adrakatu calayhi salaatu wasalaam nebiga waxa soo gaadhay salaatu ljumuca salaadii jumce fii bani saalim ibna cawf qoladaa isagoo ku dhex sugan fanazala waa degay wasalahaa waa tukaday qoladaa dhexdoodu ku tukaday xaafadaha madiine mid ka a ah, waa intaana masaajidkiisa dhisay rasuulku sala allahu calayhi wasalam wahadii awalu jumcatin lahu calayhi salaatu wasalaam jumcadii ugu horeysa weeye wa khudbatin khaabaha calayhi asalaatu wasalaam khudbadii ugu horeysay ee jumcada uu ku akhriyey nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam ilan isagoo wada khudbad ahaa oo wakti walba ummadda khudbad u jeedinaya haddana xiise iyo xikmad gaalay xambaarsanayd khudbadan jumcadu waa khudbad loogu talagalay in muhiimad gaara la siiyo in dadka lagu jaheeyo in maadiga iyo mustaqbalka wixii tegiya waxa soo socda in la isugu xidho dadka in lala socodsiiyo dhacdooyinka kuwo shar leh iyo kuwo khayr laba dadka in lala socodsiiyo inaanu noqonin weeye qofka khatiibka ahi qof soo koobigareeya uun waaqic hore oo tegay inuu ka warwaramo laakiin waa inuu dadka wadciga xaaladda ay ku nool yihiin dadka muslimiinta ah iyo ah iyo waktigaa la jooga iyo aakhiro xusuusinteeda iyo quluubtooda oo uu qofku dareen geliyo saad ka arki doonto khudbada rasuulka sala allahu calayhi wasalam waaya <clears throat> khudbada haddaba waxay ahayd xamid allaha wa athnaa calayhi ilaahay buu ku xamdiyey ku mahadnaqay markaasuu ammaanay usluubka khudbadda ayay ka mid tahy ee laga dhaxlay nebiga qofku waa inuu ilaahay ammaano qofku waa inuu ilaahay u mahadnaqo iyadoo loogu mahadnaqayo nicmada diinta iyo nicmada dunyadaba waxaa ilaahay loo ammaanayaa wixii aad ka doonaysa si aada u hesho huwa ahlu taqwa wa ahlu lmaqfira ammaan ilaahay isaga ayaa ugu jecel cid walba liannahu wuu mutaysto xaq buu leeyahy uma qaala markaasuu ihi amaa bacd ayuha annaas faqadimuu lianfusikum taclamuun wallaahi layascaqana axadukum uma layadacana qalamah laysa lahaa raac uma layaquulana lahu rabu laysa lahu turjumaan walaa xaajiba yaxjubu duunah alam yaatika rasuulii fabalaqaka waaatiika maalan khudbadaasoo ilaa halka dambe soconaysa ayuu akhriyay nabigu calayhi salaatu wasalaam amaa bacdu intaa kadib ammaantaa ilaahay iyo kadib waa khudbadii ugu horreysuu nabigu madiine ka jeediyey calayhi salaatu wasalaam jumcadiis ayuha annaas buu nebigu leeyay dabow faqadimuu lianfusikum halkaasuu uga bilaabay waar naftiina waxu horumariya akoonka aakhiro wax kusii shubtay yuu yihi ka casaanine akoonka buuxiya faqadimuu lianfusikum taclamunna waydin ogaan doontaan waxa halkaa kusii shubateen oo kolleyba waayi maysaan ama taclamunna waydin ogaan doontaan waxa soo socda wallaahi la layascaqana axadukum midkiin wuu suuxi sacq macnaha suuxdin baa ku dhici doonto marka qofka khalqiga markuu ilaahay meesha ka saarayo suuxdin baa dhici uma layadacana hanama wuu iskaga carari doonaa arigiisa maalintaa kii ari la jooga waa suurtii oo la afuufo laysa lahaa raac iyadoo cid raacaysa aanay jirin qiyaamadii baa dhici doonta kolkaasaa qofku suuxi doona kolkaasuu xoolihiisa ka carari xoolahaasoo arigii uu kamid yahay kii bacadla aha iyo kii xafiis joogay iyo kii la joogay mid waliba wixiisu ka cararaya kii ariguma imika la sheegay uma layaquulana lahu rabbu ilaahiisaa ku oran doona xisaabtii buu gudbay nabigu calayhi salaatu wasalaam laysa lahu turjumaanu walaa xaajibun yaxjibuhu duuna iyadoo turjumaan ilaahay adoonka u kala turjumaanaya aanan jirin ay safgaranayaan iyada oo wax ilaahay ka hor jooga aanu jirin adoonka addoonkiibaa ilaahay u xisaabinaya si toosa buu ula hadlaya ilaahay buu qiyaamaha hor taagan yahay markaasaa ilaahay wuxuu leeyahy alam yatika rasuulii miyaanu rasuulkaygii ku iman faballaqak miyaanu ku soo gaarsiinin waxyigii waa kuu yima uu kusoo gaarsiiyey wa aatiika maalan miyaanan ku siinin maal waan ku siiyey wa afdaltu calayk waanan kuu badiyey oo dheeraad baan ku siiyey waa nicmadii diinta iyo nicmadii dunyada labadaba ilaahay wuu xisaabinaya adoonka haddaad adigu u haysato inaad bilaa nicmo tahay ama aada faqiir tahay ama aada xayraan tahay ilaahay waxa u horeeyuu weydiinayaaba waa nicmadii diinta famaa qadamt maxaad horu maraysay famaa qadamta linafsik naftaada maxaad usoo horu maxaa halkan kugu yaala maxaad ii sheegi karaysa su aashu ilaahay baa ku socota addoonka falayanduranna yamiina washimaala falaa yaraa shaya uma layanduranna qudaama falaa yaraa gayra jahannam faman istaطaaca an yaqiya wajhahu min annaari walow bishiqi tamratin falyafcal waman lam yajid fabikalimatin dayiba khudbadiisii buu nabigu sii waday oo waxau ihi su-aashii ilaahay baa uu ka waramayay markuu ilaahay su-aalahaa soo weydiiyey adoonka addoonkii fala yandurana yamiinan washimaalan midig iyo bidix buu eegaya wuu baalla daymoonaya inagu qof markaynu ka turjumayno muuqaalka uu ku sugan yahay iyo dhibaatada hays ayaynu idhaahnaa ninkii hebel balaaya ku dhacdo baalla daymood buu bilaabay inuu hareeraha eegeego macnaa waa qof yaab yaabsan qofku markuu yaabo ayuu hareeraha eegayaa cid iyo ciir falaa yaraa shay-an waxba ma arkayo wax cid u gurmata iyo tol iyo dowlad iyo ehel midna ma hayo uma layandulana qudaama halkaa hortiisu haddana indhaha ku biniininaya indhaha ayuu saa ugu adkaynaya falaa yaraa kayra jahanam naartii jahanama oo halkaa soo holcaysa ayuunbuu arkaya oo soo miliqsanaysa nebigu markuu saa u dareengeliyey dadkii ee aakhiro u tallaabiyey ayuu adduunyada kusoo celiyay haddana si qiiradaa gashay daraaddeed ay usahay qaataan halkan halkaa waxaa laga nabadgelaya su-aasha iyo naartaaba wuu u sheegayo waxau ihi faman istataaca qofka kara an yaqiya wajhahu min annaar wejigiisa inuu naar ka ilaaliyo walow bishiqi tamratin xaba timir ah jeexeedba ha isaga dhigee war qofka sadaqa bixin karayo xaba timira ah barkeed ba bixin sida faryaf calaa sameeyo naartaa waxyaabaha ilahay uu kaga xijaabaya waxbixintu ka bulshada loo gurmanayo waman lam yajid qofkaan helin dhaqaale fabikalimatin ayiba kelmad wanaagsan miyuu waaye kelmad wanaagsan laa taxqirana min almacruufi shaya walow an talqaa akhaaka biwajhin daliiq kelmad wanaagsan fainahaa tujzi xasana tujza alxasanatu bicasharati casharata amhaaliha ilaa sabci miati dicfi ama tujzi xasanatu casharata amhaaliha xasanadu waxa ay qofka ku abaalisaa oo ilaahay uu kaga abaaliya tobolaadkeed qofku hal xasano markuu sameeyo toban jeer baa ilahay u laabaa ilaa sabci mi miati dacf ilaa toddoba boqol oo jeer baa ilaahay usii laabaya qofkii wana waaye maal uu sadaqaysto kelmad wanaagsan haba sadaqaysto halkaa wuxuu nabigu ku tilmaamaya sadaqadu inaanay ahayn oo keliya adduunka ee adduunka iyo aqoonta iyo ka farxinta iyo wanaag faridda waxaasoo dham waa sadaqo war qofkii wanaag qofkii waaye maalu sadaqaysta kelmad wanaagsan ha sadaqaysto kelmadaa fiicani waa xasana xasanadana ilaahay toban jeer buu usii laabaya ilaa sabci mi-ati dicfin toddoba boqol oo jeer buu kasii dhigaya wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuh salaamtaasu khudbadiisii kusoo gebagabay nebigu calayhi salaatu wasalaam kuna bilaabay kuna dhameeyey waa khudbad qaali oo bilowgii ilaa dhammaadkii khudbadii horeysay hadday taa ahayd khudbadii nabiga u dambeeyey iyo markay naftu kasii baxaysayna sidaasunbuu dadka adduunyadana uga waaninayay inaanay ku ambal aakhirana ugu waaninayay inay u diyaar garoobaan deriskeennan maanta halkaasuu inoogu jooga insha allahu tacaala wahaada ma aquluhu llah wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu